بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswatu uxud baan soo aragnay darsigeennaanna weli ghaswatu uxud ayuu cilaaqo la leeyahay qayb ka midihii qaybtan ugu horayso oo ahaa qaswatu xamraai asad oo darsigeenna uu ka bilaabanayo in sha allahu tacaala marka xamraai asad sheekhu wuu ka warrami doonaa kabacdi wuxuu ka warramayaa waxyaalo badan markii xoogaha muslimiinta uu jabyar soo gaaray oo mushrikiintii quraysh inay guulaysteen ay isku arkeen warkii waa faafay oo carabtii dhexdeediibuu ku faafay markaasaa marka cid walbaba oo cadowgii dadka muslimiinta ahaa ay markaa hawaysteen nebigii asxaabtiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa ummado fara badan marka waxay damceen maadaamaba laga adkaaday hal mar in ayaguna maaragtay inta hartay ay u dhammaystiraan marka sheekhu wuxuu ka hadli doonaa yacnii xaaditada la yidhaahdo xaadiثaة الrajiic uma xaadiثaة bi'r macuuna uma gaswaة bani nadiir arrimahaas ayaan ku arki doonnaa darsigeenna haddii ilaahay yidhaahdo waxa weye aan soo aragnay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo isagii iyo asxaabtiisii ay u soo laabteen madiina oo uxud ay ka yimaadeen ayaga oo dhaawac badan wato daal fara badan iyo maaragta murug iyo xanuun ou jiro inay madiino yimaadeen marka mar alla markay soo noqdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markii maalintii dagaalku dhacay yowmu sabti bay ahayd mar hadday isla maalinkii sabtida galabteedii ay yimaadeen oo madiino ku soo noqdeen maalinkii axadda ahaa isla maalinkiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo watay ciidankiisii saxaabadiibuu la soo baxay oo halkaa iyo mushrikiintii inuu cayrsado oo uu dabagalo ayuu go'aankaasuu qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa tii darsigeennu ugu dambeeyey aan soo aragnay wara'aa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga wuxuu arkay oo ra'yeeyey annahu laa budda min mutaabacati xarakaati alcaduw cadowga dhaqdhaqaaqiisa in la dabagalo oo la raaraadiyo xataa yunaajisahu fi lmaydaani low xaawala alcawdata ila almadiina hadday isku dayaan quraysh inay madiino u soo noqdaan in meel bannaan ah ay ayaga iyo cadowgoodii muslimiinta ay ku kala baxaan muslimiinta iyo cadowgoodii oo mushrikiintiiya inay ku kala baxaan sidaa darteed buu sheikhu marka cunwaan ka dhigay qaswatu xamraai lasad xamraai lasad waa waa ismu mawdic wey meel magaceed weeyaan oo sideed yacni maaragtay siddeed mayl u jirto madiine u jirto weeyaan falamma asbaxa nebiga markii uu waa bariistay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi naadaa fi lmuslimiina muslimiintiibuu u dhawaaqay an yakhrujuu inay u soo baxaan liliqaa'i alcaduwi cadowgii la kulankiisii inay u soo baxaan markaasuu nebiga shardi wuxuu ka dhigay walaa yakhruj inuuna soo bixin ilaa man shahida alqitaala biuxudin dadkii uxud ka qayb galay mooye cid kale inaynan soo bixin ayuu maaragtay shardi ka dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxna raacaya ma jiro dadkii uxud ka baaqday oo ka haray sida cabdulaahi ibni ubay iyo munaafiqiintii la jirtay na raaci maysaan baa lagu yidhi intii uxud ka qayb gashay oo keliya ayuu maaragtay nebigu watay salawaatu wasalaamu calayh keliya waxaa laga reebaa jaabir ibni cabdillaahi oo aabbihii cabdulaahi bni xaraam uu meesha ku geeriyooday oo ka haray khaswat uxud uusan aadin jaabir aabbihiina uu uga tegay gabdhahaas gabdha inuu maaragta walaalihiiyo inuu ilaaliyo uu ogaado lagu reebay kaa unbaa nebiga ka codsaday inuu u idno uu raaco jaabir keliyahaana nebigu u oggolaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaaluu markaase waxay yidhaahdeen markuu nebigu yidhi cidna raacayaahi ma jirin ilaa dadka uxud ka qaybgalay mooye bay waxay yidhaahdeen samcan wa taaca yacni nasmacuka samcan wa nutiicuka taacatan waanu ku maqlaynaa waanan ku ateecaynaa sidaasay nebiga ku yidhaahdeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa ku maqlaynaa oo warkaadaan maqlaynaa amarkaagana waan ateecaynaa wey wasaaruu markaasay muslimiintii socdeen iyadoo nebiga uu la jira calayhi salaatu wasalaam xataa balaquu ilaa ay gaaraan xamraa alasad meesha la yidhaahdo xamraa alasad ilaa ay gaaraan ayay socdeen oo u jirto madiine calaa bucdi amaaniyati amyaalin min almadiina siddeed mayl madiine u jirto masaafo u jirtaahi ah halkaa ayay gaareen wacaskaruu hunaaka halkaas ayayna degeen oo saldhig ka dhigteen mucaskar bay ka samaysteen ciidankoodii xamraa'u lasad meesha la yidhaahdo ayuu nebigii iyo asxaabtiisa ay degeen waana maalinkii axadda ahaa ee sideedda shawaalna ay ahayd sanadii saddexaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii makayani madiine ka laabatay ree maka oo abu sufyaan oo watay oo u sii socdo maaragtay meesha la yidhahda maka u socday ayaa iyaguna waxay degeen meel la yidhahda rawxaa oo iyadana lix iyo u jirto meesha la yidhaahdo madiine u jirto ayay degeen markaasay dib u laabteen oy fakareenay yidhaahdeen wax weyn oo aad qabateenba lama arko mar haddii moxamed iyo asxaabtiisi ay nool yihiin tafkiirkoodiibaa marka wuxuu keenay ay ku fakareen inay mar labaad soo rogaal celiyaan bay damceen oo madiine soo aadaan nebigana calayhi salaatu wasalaam arrintaas uu tawaqucayay markaasuu madiine ka soo baxay oo ilaa siddeeddaa mayl madiine ka soo tego halka uu yimid weeye marka mushrikiintiibuu shiikha nooga warramay wa ama almushrikuuna kuwii gaalada ahaa ahlushirkigii fa kaanuu waxay ahaayeen naasiliina kuwa degan birawxaa meesha rawxa la yidhaahdaday deganaayeen calaa bucdi iiaiina miilan yacni masaafo oo ah iyo mayl min almadiinati madiine u jirto masaafadaasi ayayna halkaasay degeen weeyaan marka rawxaa mayl ayay madiine u jirtaa meesha ay quraysh degeen yufakiruuna markay meesha degeen yufakiruuna ayagoo fakarayo wayatashaawuruuna dhexdoodana ka tashanayo ka shawrayo fi lcawdati ilayha ay ila lmadiina madiina noqoshadeedii ay u noqdaan ay ka shawrayaan oy ka fakaraan ilayhi ma noqonnaa wayata'asafuuna iyagoo weliba ka murugoonayo calaa maa faatahum wixii dhaafay oo ka tegay oo min alfursati asaalixa fursaddii wanaagsanayd oo dhaaftay oo ahayd in ay muxamed iyo asxaabtiisa baabi'iyaan yacni weyntadeedii ay waayeen ayay ka murugoonayaan madiine ay qabsadaan arintaas bay ka murugoonayaan waxaad qabateenba lama arka bay yidhahdeen marka ay iyaguna ku fakarayaan nebiguna ouba soo baxayoo ciidankiisi maca dhaawiciisa oo wato ayaa nebiga waxaa la kulmay nin la yidhaahdo macbad ibna abi macbad alkhusaaci oo qabiilatu khusaac ka mid ah ninkaasaa la kulmay ree khusaacana nebiga qabiilada khusaaca la yidhaahdo nebiga iyo asxaabtiisa bay naasixiin u ahaayeen muslimiintay la jireen weligood ayagoo mushrikiina xataa mushrigooda xataa nebigay la jireen marka wa kaana macbadun shiikhu wuxuu leeyahay raximahullah wa kaana macbad ibna abi macbadin ninka layidhaahda macbad ibnu abi macbadin alkhusaaciyu oo reer khusaaca ka mid ah ayaa wuxuu ahaa min annaasixiina lirasuuli illahi sal lla alay wasalam dadka nebiga u naseexeeya oo heshiiska la aho yuu ahaa weeyaan fa jaa'ahu nebiga ayuu u yimid macbad yimid bixamraa'i meeshii ou deganaayo xamraa'u lasad magaceeda la yidhaahdo ayuu ugu yimid wacazaahu nebiga ayuu u tacsiyeeyey oo uga tacsiyeeyey calaa maa asaabahu fii uxudin uxud wixii ku asiibay oo asxaabtiisa iyo asaga dhibkii soo gaaray iyo asxaabtii meesha ku dhimatay oo shahaadada ku heshay ayuu uga tacsiyeeyey macbad baa uga tacsiyeynaya weyaan fa amarahu rasuulu llahi nebiga marka wuxuu faray macbad ibnu abi macbad alkhusaaci ayuu wuxuu faray an yalxaqa abaa sufyaan abu sufyaan inuu ka daba tago ou haleelo markaasna wayukhdiluhu ou hoojiyo yacni uu cabsigeliyo weeyaan wuxuu leeyahay wax kale haddaadan noo qabanaynin abu sufyaan ka daba tag meeshuu joogo ugu tago cabsigeli yacni naga hooji si uusan noogu soo noqonin falaxiqahum macbad wuxuu haleelay ciidankii abu sufyaan oo watay birawxaa'i meesha rawxa la yidhaahdo oo mekaalkii ay deganaayeen ayuu uga daba tegey waqad ajmacuu ayaga oo go'aansaday quraysh iyo abu sufyaan ciidankoo watay liyacuuduu ila almadiina madiine inay u soo noqdaan ayagoo go'aansaday oo amarkoodii kulmiyey weeye go'aan waxay ku gaareen inay madiine u soo noqdaan markaasaa macbad u tegey gaaray markuu macbad u tegay muxuu qabtay fakhawafahum wuu cabsi geliyey macbad abu sufyaan iyo ciidankiisii ashadda takhwiifi cabsigelin midii ugu darnaashaha badnayd ayuu cabsigeliyey markaasuu waqaala wuxuu yidhi macbad baa odhanayo abu sufyaanuu ku leeyahay ina muxammadan muxamed nebi muxamed kharaja wuu soo baxay fii jamcin ciidan oo lam ara anan arag milahu isagoo kale qatu weli aanan arag ayuu hadda madiine kala soo baxay buu leeyahy ciidanan tiradooda weligii aanan arag ayuu maaragtay la soo baxayoo madiine kala yimi yataxaraquuna ayaga oo gubanayo calaykum idinka idiin gubanayo taxaruqan gubasho aad iyo aad la kulankiinna aad u jecel oo aad idinkaga caraysan weeyaan fiihim dhexdoodana uu ku sugan yahay ciidankaa nebiga u watahay min alxanqi yacni carada carada xaggeeda calaykum idinka ay idiin caraysan yihiin shay-un shay shayba ku sugan baa ku sugan oo lam ara milahu qattu weligay aanan arag dad sidaa u caraysan oo kale ayaan soo arkay buu leeyahay dadkaas baan arkay buu yidhi marka waxaa lidhahdaa alxaniqu waxaa loo jeeda waa ashadd اlqadab carada mideeda aad u daran ba xaniq la yidhaahdaa weyaan marka sidaas baan arkay buu yidhi dad ciidan aad u tiro badan oo caradooduna ay xad dhaaftay idinka idin caraysan baan arkay buu yidhi walaa ara maba ra'iyeynayaaba maba arkayo an tartaxiluu inaad rabataano makaankiina hadda aad joogtaanba inaad ka guurtaanba xataa yatluca awalu ljeeshi jeeshkii oo muxamed wata awalkiisii qaybtii ugu horraysayba ilaa ay ka soo baxdo min waraa'i haadihi alakama buurtan gadaasheedaba ay ka soo baxaan degdega iyo ciidanka say u soo ordayaan intaydnan guurinba waxaa dhici kartaba inayba haddaba buurtan gadaasheeda ka soo baxaan ayagoo socda idin yimaadaan oo degdegay idin yimaadaan cabsigelintaas ayuu cabsigeliyey abu sufyaan iyo ciidankiisii buu cabsigeliyey macbad ibni abi macbad alkhusaaci sidaasuu sameeyey falammaa samicuu quraysh markay maqleen haadaa warkan uu macbad sheegayo khaarat casaa'imuhum casiimadoodii iyo qasadkii ay lahaayeen iyo niyadoodii ayaa daciiftay khaarat bimacnaa dacufat wey wanhaarad waxaa duntay oo inhiyaar ku dhacoo burburayna macnawiyaatuhum yacnii jeeshka wixii ay ku dagaalamayeenna waa burburay wey niyaddii ay ku dagaalamayeen la'anna bani niyadoodii baa jabtay macnawiyaadkoodii baa baaba'ay marka waxayba ogyihiinba inaysan maxamed iyo asxaabtiisaba hor istaagi karaynin wey markaasuu waktafa abu sufyaan abu sufyaana wuxuu ku kaaftoomay bixarbi acsaabin dicaa'iya mar hadduuba arrintu sidaa tahay waxay go'aansadeen inay laabtaanoo makadooda inay sii aadaanayso madiino ku soo laaban ay hore u socdaan laakiin inuu xarbi acsaab wax la yidhaahdo dagaal maskaxeed dadka inuu maskaxda kala dagaalamo oo dicaayaad u faafiyo sida haddaba asaga dicaayadda loogu keenoo kale inuu asna faafiyabuu ku kaaftoomo oo afka ah laakiin ficil uusan gelinoo mako iska aado waktafaa wuxuu ku kaaftoomay abu sufyaan abu sufyaan ibni xarb bixarbi acsaabin dagaal maskaxeed oo dicaa'iyatin dicaayad ahoo war la faafiyo oo brobagando in la fidiyo ayuu ku kaaftoomay wey id maxaa yeelay yani in markaas buu leeyahay yacni wakhtigaasi kallafa wuxuu ku kallifay oo ku mashaqeeyey oo mas-uuliyad saaray man yaquulu lilmuslimiina axad muslimiinta ku yidhaahdo ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum yacni dadow diray ou leeyahay idinkana waxaa idinka rabaa u taga muxamed asagana cabsi geliya waxaad tiraahdaan ciidan badan buu abu sufyaan wataayo oo kugu soo socdaa waana sii socdaa marka inuu baxuu rabaa sidaa udhex buu leeya gaarsii weyaan marka jamaacada dadka uu diray waxaa layidhahdaa waa reer cabdiqays baa layidhaahdaa qolo ka mid ah cabdilqays niman la yidhaahdo oo madiine xaggeeda u socdo ayuu inta amray buu yidhi moxamed farriinta iga gaarsiiya anigana waxaan idiin ballanqaadayaa meesha la yidhaahdo cukaad haddii aad timaadaan reer maka agteeda intaasoo awr ah oo aad wadataan oo zabiib ah inaa idin siiyo marka igayani sii jeediya muxamed buu ku yidhi sidaasi bay yidhahdeen nimankii way tageen nebigay u yimaadeen markay u yimaadeenba waxay yidhaahdeen yacni waxaan aragnay abu sufyaan iyo ciidankiisii oo idinka idiin kulmay ee muxamedow iska ilaaliyo ka baq nimankaa niman ka cabsa buu leeyahay yaynan idin baabi'inin nimankii sidaas bay nebiga ku yidhaahdeen waa tan allah subxaana wa tacaala fii suurati aali cimraan oo uga warramaya aayaddan shiikhu uu noo sheegay aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allah wanicma alwakiil fainqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu waattabacuu ridwaan allah wallahu duu fadlin cadiim aayadahaas waa kuwa ay ku soo degeen weeyaan aladiina qaala lahum annaasu nebigii asxaabtiisaa loo jeeda dadkii yacni kuwii ay ku yidhaahdeen dadkii oo reer cabdulqaysa ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii oo abu sufyaan iyo ciidankoo wato mushrikiintii ahi qad jamacuu lakum idinkay idin kulmeen oo inay idin laayaan bay goosteen ee fakshahum ka cabsada ay ku yidhaahdeen muslimiintii marka arrintaas waxbaba ma dhibin markii la gaarsiiyey iimaanayba u kordhisay weeyaan yani sidaas dad hadalkaa yidhaahdo ayuu diray xataa laa yutaariduhu lmuslimuuna muxuu sidaa u yeelaya abu sufyaan oo nimankaa u diray xataa laa yutaariduhu inaynan soo cayrsanin almuslimuuna muslimiintu aynan soo cayrsaninoo soo dabagelino meeshooda ay ku ekaadaan wacajala abu sufyaan wuxuu diyaariyo dadejiyey wacajala wuxuu dadejiyey abu sufyaan alirtixaala ilaa maka maka inuu u rarto ayuu durbadiiba rarkiisa diyaariyey maadaama imaam macbad oo ku yidhi haddaan ka baqaya buurtan inay ka soo baxaanba ciidankii intaydan meesha ka guurin marka sidaa darteed buu asan ciidankiisii inuu rarto ayuu dadejiye maka aaday weyaan ama almuslimuuna muslimiintii markii lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum falam yu'air ma uusan raadayninoo ma ta'iirinin haada alindaaru digitaankan abu sufyaan xaggiisa ka yimid oo ay keeneen reer cabdulqays ay keeneen wuxuu u dhiba lama arko w ta'iir kuma reebanin wax raadu ku reeba lama arko bal iska da inuu raad ku reebee fazaadahum iimaana warkaas wuxuuba u kordhiyeyba iimaan alla rumayn iyo yaqiinba u kordhiyey wa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen xasbuna allaahu allaha kaafigeenna filan yani axadka nugu filan oo cadowgeenna naga kaafiyo waa allah wey wanicma waxaa nicmo yeesho wanaagsanaaday alwakiilu axad la tala saarto ayaa nicmo yeeshay yani almaqsuusu bilmadxi allahu subxaana watacaala weyaan allah baa u nicmo leh yani maaragtay qof la tala saarto annagana rabbigeenaan tala saarno wabaqow muslimiintii waxay ku baaqi noqdeenay joogeen في xamraai lsadi meesha xamraau lasad la yidhaahdaa ilaa yowmi arbicaa maalintii axadday yimaadeen axad isniin talaado ilaa arbacadii bay meeshaa fadhiyeen uma rajacuu markaas waxay u laabtay markii ay ogaadeen quraysh inay tagtay maka aaday markay ogaadeen ayay rajacuu ila almadiina nebigii asxaabtiisii waxay u soo noqdeen muslimiintii madiine ayay u soo laabteen fanqalabuu markaasay soo laabteen binicmatin nicmo oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay ayay la soo noqdeen iyo wa fadlin dheeraadsiin ayay dheeraad iyo fadli bay la soo noqdeen lam yamsashum ma uunan taabanin iyadoo uunan taabanin suu'un wax xumiya aysan taabanin ayay soo laabteen watabacuu wayna raaceen ridwaanullaahi alla raadi ahaanshihiisii markii la yidhi dadkii dhaawaca ahaa idinkoonan cidna ka maqnayn iyo intaan dhaawacmin boox uxud ka qayb gashayba ha la soo baxo ridooha ilaahay bay durbadiiba raaceen waa kuwii amarkii wada qaatay weeyaan watabacuu waxay raaceen ridwaanullaahi alla raadi ahaanshihiisii bay raaceen wallaahu alleh duu fadlin cadiimin dheeraasiin weyn alla u saaxiib ah weeyaano muslimiinta fadli weyn buu siiyey yacni waxa weeye guushii inay ayagu yeesheen oo cadowgiina ou cararay ayaga oo daba socdaahi intaasaa fadli weyn ilaahay uu ku siiyey oo ay markaasi arkeen in muslimiintu aynan jabin ay ogaadeen weeyaan axdaafun wakhasawaatun dhacdooyin iyo duulimaadyo ayuu meeshaan noogu sheegi dhacdooyinka waxa weeye wuxuu ka wadaa xaadiat rajiic iyo xaadiat waxaa layidhahdaa bi'ri macuuna labadaasoo axdaadtii ka soo qaatay way badan yihiin laakiin saddex labadaa unbuu nooga soo qaaday ghasawaadka uu sheegayana waa ghaswatu baninadiiri wixii ka dambeeyey ayuu ka warrami doonaa kaana lima asaaba almuslimuuna biuxudin aharun sayiun calaa sumcatihi kaana waxaa ahaa limaa asaaba almuslimiina muslimiinta wixii ku dhacay biuxudin uxud wixii ku dhacayoo dad badanna laga laayay hasiimadii qabsatay iyo jabkii wuxuu ahaa aharun raad oo sayi'un xun calaa sumcatihim muslimiinta sumcaddoodii ku reebay raad xun bay ku reebtay jabkaasi raad xun ayay maaragtay arrintaasi reebtay weeyaan maxaa yeelay raadku muxuu ahaa id maxaa yeelay tajara'a alacdaa'u cadowgiioo dhan baaba ku dhiirraday muslimiintii markay arkeen inay qurayshu ka adkaatay iyo toddobaatan muslimiintii laga dilay ayay ku dhiiradeen cadow kasta kulligii marka nebiga asxaabtiisa usoo dhiiradeen wey wa kaashafuuhum wayna ula soo baxeen binnisaali mubaaraso iyo dagaal bilqitaal inay u bambaxaanoo muslimiintii lala diriro ayaa cid walbaba marka hawaysatay marba haddii la jabiyeyba oo dad la jabin karaba ay yihiin markaasaa cid walbaba hawaysatay oo istiri aad marka moxamed iyo asxaabtiisii wawaqacad marka waxaa dhacday ciddatu axdaain dhacdooyin dhowr ah ayaa dhacay oo lam yakun bacduhaa qaarkeed uusan ahayn fii saalix lmuslimiina muslimiinta wanaaggooda uusan ku jirinoo dhib u ahaa dhacdooyin muslimiinta dhib ku ah ayaa dhacay weyaan wanaktafi waxaanu ku kaaftoomaynaa hunaa halkani bidikri alahami xaaditooyinkaas kuwooda ugu muhiimsan sheegidooda la sheego ayaan ku kaaftoomayna yacni faqad oo keliya xaadi rajiic alrajiic waxaa la yidhaahdaa waa ceel oo meel maaragtay qabiil hudayl la yidhaahda meel ay degaanoo u dhaxayso xijaaj ku taalla weeyaan xijaaj bay ku taallaa waxayna u dhaxaysaa magaalada raabit la yidhaahdo iyo jiddo dhexdeeda ayay meeshaas u dhaxaysaa weyaan rajiic la yidhaahdo weyaan marka dhacdadii meesha rajiic la yidhaahda ka dhacday ayaa ka ah buu leeyahay taas uu ka bilaabaya marka dhacdadan ma ahay muslimiinta weerar lagu soo qaadaye waa khiyaano iyo khadri iyo ballankabax muslimiinta lagu sameeyey wey qadima rijaalun rag yimid yani waxay imaanayaan rasuulka u imaanayaan wey madiina raggaasoo min cadalin qabiilka cadal la yidhaahda ka mid ah wa qaarata qabiilka qaara la yidhaahda ka mid ah marka cadal iyo qaara waa laba qabiil oo qabiil la yidhaahdo maarata banihuul la yidhaahdo ayay ka tirsan yihiin banihuul ibnu khusayme ibnu mudrika qabiiladaasay ka mid yihiin weeyaan marka xaadiadanna yani waxa weye sanadkii saddexaad dhexdiisa ayay ayana dhacday w awaakhirkiisibay dhacday weyaan aakhirkiisibay dhacday qolooyinkaas oo cadal iyo qaara la yiraahdo ayaa waxay yimaadeen ilaa rasuulilahi sal lay wasalam rasuulka allay u yimaadeen salawaatu wasalaamu calayh madiinay ugu yimaadeen wadakaruu lahu nabigay waxay u sheegeen anna fiihim ayaga dhexdooda inuu ku sugan yahay islaaman islaamnimo ay maaragtay nebiga u sheegeen watalabuu minhu nebigay waxay ka dalbeenay ka dooneen an yabcata ilayhim inuu u soo diro man yucallimuhum ddiina maadaama dad muslimiina ay ayagu ka mid yihiin oo labadaa qabiile ay ka mid yihiin dad diinka baro inuu saxaabadii uga soo diro oo wayuqri'uhum akhrisiiyo alqur'aana qur'aankiina baro oo akhrisiiyo inuu aabihi min asxaabihi toban asxaabtiisa ka mida ayuu diray oo yidhaahda tobankaas oo maarata quraada ahe yani qur'aanka yaqaano ha idin soo bareen qur'aankiibuu ku daray wy waamara tobankaas nin oo nebigu uu diray wuxuu madax uga dhigay calayhim dushooda caasim ibnu aabitin ninka caasim ibnu aabit la yidhaahdo oo saxaabigaabuu madax uga dhigay falammaa kaanuu birajiici way raaceen marka dadkii bay raaceen markay meeshii rajiic la yidhaahdo tobankii iyo qabaa'ilkii cadli iyo qaara ka mid ahaa ayagoo wada socdo markay gaareen falammaa kaanuu birajiici makaanka rajiic la yidhaahdo markay tageen bay hadaruu bihi ku ballanfureen ballantiiba uga baxeen khiyaanay ku sameeyeen wastasraquu waxay u qayshadeen calayhim ay calaa qatlihim wa qitaalihim la dagaalankooda lala diriro tobanka ama la laayo bay banilaxyaan qabiilka banilaxyaan la yidhaahda ama banilixyaan labadaba waa la yidhahdaa laamko la kordhigo la hoos dhigo laxyaan lixyaan labadaba waa la aqhriya qabiilkaas oo min hudaylin qabiilada hudayl la yidhaahda ka yani noo soo gurmada weyaan noo soo birmada bay yidhaahdeen falaxiqahum markaasaa waxaa u yimid odayaashii maarata ka socday cadal iyo qaara ka socday qariibun min miati raamin boqol yani fallaaraha dadka gana ihi ama warmaha gani yaqaana ihi wax ku u dhigma ama u dhow ay boqol nin ah ayaa markiiba ay yidhaahdeen noo gurmada ayaa qabiilkaas ay ka wa axaatuu bihim markaasay saxaabadii tobanka ahayd ayay hareereeyeen wa hum saxaabaduna fii makaanin murtaficin meel sarraysa oo taagsiina ayay dusheeda saaran yihiin ay ku sugan yihiin weyaan meesha markay fuuleen ay dhinacyada ka hareereeyeen faactowhum waxay siiyeen gaaladii wey ayaa saxaabadii waxay siinayaan alcahda ballan ayay siinayaan ballan baan qaadaynaa inaan waxba idin yeelin goorma in nasaluu haddii ay soo degaan ayay cahdi siiyeen allaa yaqtuluuhum inaynan dilin ayay ballan ku siiyeen haddii aad meeshaasi arrintiiin ka soo degtaan ballan baan idiin qaadaynaa idin dili mayna bay yidhahdeen maadaama laga tira badan yahay iyaguna waa toban cadowguna maaragtay boqol ku dhow baa hadda timid awalna kuwo kaleoo cadowga aha la socdayoo khiyaano ku soo waday ballantan uga baxay weeyaan fa abaa caasimun caasim ibnu haabit saxaabigaas oo madaxda u ahaa waa uu diiday annusuula inuu soo dego oo maarata meeshiisa uu ka degaahay waa uu diiday weeyaan maxaa yeele khiyaano nimanka ballanta ka baxay layskuma dhiibi karo waqaatala wuuna dagaalamay markaasay la dirireen asna waa dagaalamay maca asxaabihi asxaabtiisa asagoo la jiro tobankiisii nin asagoo wato ayuu boqolkii nin la dagaalamay fa qutila minhum waxaa laga dilay saxaabadii sabcatun toddoba ayaa laga dilay wa baqiya alaaatun saddexna waa ay hartay tobankii weye toddoba meeshii yani maaragtay ay dileen saddexna meeshii ku hareen saddexdii hartay marka fa acطaahum اlkufaaru gaaladii baa waxay siiyeen alcahda maratan ukhra ballan bay siiyeen inay hadday soo degaan aynan taabanaynin ayay ballan ku siiyeen fanazaluu markaasay soo degeen markay soo degeenna faqadaruu bihim ballantii bay uga baxeen qadri bay ku sameeyeen saddexdoodiiba wa wayna xirxireen saddexdoodiiba silsilado iyo xargay ku xirxireen fa qaala axadu alaaati saddexdii saxaabada ka la xirxiray mid ka mid ah oo ninkii madaxda u ahaa la dilo toddobada la dilow galay ninkii madaxda u ahaa toddobadii la dilow galay wey saddexdii markay isdhiibtay oo ballanta haddana looga baxay mid ka ah baa wuxuu yidhi fa qaala axadu alaaati mid ka ah baa wuxuu yidhi markii xarig durbadiiba laqaqabtay oo la xirxiray haada awalu lqadri wey ballantii hadda aad nooga baxaysan kan ugu horraysayba waaba tanba inaad annagana xirxirataan wa marka ninkaas wuxuu diiday oo saddexda nin ka mid mida ah, an yasxabahum inuu raaco oo xarig inta lagu xirxiro la wataahi waa uu diiday markaasay faqataluuhu ay asagiina dileen marka labaa soo hartay wey wantalaquu waxay la tageen gaaladii bilinayni alaaharayni labadii kaleeta bay wateen ilaa makata markay la aadeen maadaama saxaabadii maaragtay bader iyo uxud iyo ka qayb gashay ay yihiin mushrikiinta inta u geystaan inay ka iibsadaanoo dila yidhaahdaan bay rabaan saasay rabaan qoraysh inta u geeyaan ay gataan oo addoonmo laga dhigto dabadeetana la dilo marka wanalaquu way la tageen bilinayn labadii alaaharayni ah kale oo soo hartay saddexdii ka mida ayay ilaa makkata maka la aadeen wahumaa labadaas oo hadda gaaladu ay xirxiratayo wataanna waxa weeye khubayb ibni cadiyin saxaabiga la yidhahdo khubayb ibni cadiyin iyo wazayd ibnu dafina saxaabiga zayd ibnu dafina la yidhaahdo labadaa saxaabi bay ahaayeen fabaacuuhumaa maadaama xarig ay ku xirxirteen waa ay gateen labadii nin bay iibsadeen wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa qad qatala mid dilay alxaari ibna caamir ibni nawfal yowma badrin maalintii badr ahayd buu quraysh odayaasheedii nin ka midaho xaaris alxaaris ibni caamir la yidhaahdo ibni nawfal ayuu dilay waa lais yaqaan nimbe ninkuu dilay waa la garani ninkaasoo waagii dilay marka mar hadduu la ogyahay ninkii xaaris ibnu caamir dilay oo khubayba baa maanta la hayaa markii la yiri oo la iibinaya baa wuxuu leeyahay fashtaradhu waxaa gadatay khubayb waxaa iibsaday bintahu xaaris ibna caamir gabadhiisabaa gadatay aw amase aquuhu ama waxa la yidhaha maya gabadha maahe walaalkii baa gatay xaari ibn caamir ibnu nawfal oo mushrigaas la dilay beder lagu dilay gabadhiisa ama walaalkii ayaa iibsaday khubayb ibnu cadiyin ayuu iibsaday weyaan wasajanuuhu way xireen way xabiseen fatratan muddo ayuu u xirnaa mudday meel ku xireen weeyaan uma kharajuu bihi markuu muddo u xirnaa oo marka inay dilaan ay rabaan uma kharajuu bihi way la baxeenoo qubayb bay wateen ila tanciimi yacni waxay rabaan xaramka dhexdiisa inaysan ku dilin marka xarabkii bay kala baxeenoo tanciim meesha la yidhaahda bay la aadeen oo xarabkii ka saarayihiin lanna quraysh ayagoo kufaara xataa xarabku way ilaalin jireen inay dad gudihiis wax ku dilaan xataa ma ayan ogolaan jirin marka xaramkii bay kala baxeen markaas waxay geeyeen meesha xilliga ahayd meesha tanciim la yidhaahda bay geeyeen maxayna u geeyeen liyaqtuluuhu inay dilaan yani khubayb ibni cadiyin inay dilaan ayay meesha u geeyeen markii meeshii ay geeyeen ayaa khubayb wuxuu yidhi wuxuu yidhi dacuunii usalli mar haddaa idilaysaan aan tukade iska kay daayi usalli rakcatayn dacuunii usalli rakcatayn laba ragca aan tukade faraha iga qaada markaasay sii daayeen labadii ragcabuu tukaday markii oo labadii ragca tukaday ayuu marka ayuu soo noqdo ayagii u yimid markay arkeen wuxuu hadal ku yidhi wuxuu ku yidhi haddaanan ka baqaynin inaa itidhaahdaan salaad kalow galayo wuxuu ka baqayaa dilkuu ka baqayaa hadaad inaa tirahdaan aynan jiri lahayn salaada waa dheerayn lahaa buu salaad badan baan tukan lahaa laakiin waa idiin imid buu yidhi waa ikanaa buu yidhi fasallaa racatayni laba ragcabuu tukaday uma dacaa calayhim ayaguu habaaray markuu labadii ragca tukaday ayuu habaaray ducadiisii marka uu habaaray yan sida ay maaragtay kutubta soo guuriyaan waxa weeyaan wuxuu ugu ducayn jiray ku habaari jiray allaahumma axsihim minhum cadada waqtulhum badada walaa tubqi minhum axada sidaasuu ugu duaku habaari jiray ilaahayou koob tiradooda markaa tiro koobto mid mid haddana u dil rabbiyo waqtulhum badada ayagoo mutafariqiinoo kala tagtagsanna dil rabbiyo midna rabbiyu ha ka reebin ducadaasuu ku ducaystay w uma qaala markaasu wuxuu yidhi fii ma qaala hadalkii uu yidhi gabaygaanuu tiriy gabaygu uu dheeraa laakiin shiikhu walastu ubaalii xiina uqtalu muslima cala ayi janbin kaana fi llahi masracii wadalika fi daati lilahi wain yasha yubaarik cala wsaali shilwin mumazaci gabaygaas ayuu labadaa bayd ka mid ah ayuu tiriye wuu dheeraa weyan labadaa bayd bukhaariguu soo guurinaya kutubtu way soo wada guuriyaan weyan hadal aad u qiimo badan buu yidhi walastu ubaalii anigu ma ihi xiina uqtalu marba haddii la idilayo musliman xaala kowni musliman anoo muslima haddii la idilayo islaamnimo aan ku dhimanayo uma aaba yeelayo calaa ayi janbin dhinackiiseebaa kaana uu ahaado masracii aniga lagadkayga meesha la ii lagdayaahi fillaahi ay liajli illaahi ilaahay dartii la ii lagdayo dhinacaan u dhacada ilaahay dartiiba haddii la ii dilo marba anoo muslima hadii la idilayaahi wuxuu leeyahay cib waxaan u aabayeelaya malaha jid dhankaan raba aan u dhaca weeyaan riwaayo kale calaa ayi shiqin bay warisaa jambiga bedelkiisa calaa ayi shiqin kaana fi llaahi wadaalika arrinkaasna oo aan maarata dilka aniga la idilaya inaan aanan raalli ka ahay fii daati ilaahi ay liajli ilaahi allah daatadiisa yani waxaa loo jeedaa liajli illaahi caza wajal ilaahay subxaana wa tacaala dartii ayaa la ii dilaya wain yasha allah hadduu doono yubaarik wou barakayni calaa awsaali shilwin jasad xubnihii jir xubnihii oo mumasacii yani muqatacahoo la googooyey ilahay waa barakaynaya hadduu doono subxaana wa tacaala marka alawsaal waa jamcu waslin huwa alwaslu huwa alcudwu baa la yidhaahdaa waa xubintaa loo jeeda shilwigana bikasri shiini shiinka marka la hoos dhigaahi aljasadu baa la yidhaahdaa ilaahay hadduu doono uu barakaynayaa mar haddii ilaahay dartiisa lagu dilay barakuu haystaayo jannadii ilaahay buu heli subxaana wa tacaala weyaan faqaala lahu abu sufyaan abu sufyaana marka intaan la dilin ee khubayb cadiyin intaan la dilin ayuu la hadlayo hadal weydiiyey faqaala lahu khubayd baa waxa uu ku yidhi abu sufyaanu abu sufyaan baa khubayd ku yidhi wey faqaala abu sufyaanu lahu ay likhubaybin khubayb wuxuu ku yidhi ayasuruka maku farax gelinayaa anna muxameda nebi muxamed cindanaa agteenna inuu yahay makaanka bedelkaada adiga nadribu cunuqahu aan madaxa aan qoorta goyno madaxa qoorta aanu ku dhufanno aan dilno maaragtay arrintaasi maku wuxuu idhi wainaka adigana la fii ahlika ahalkaaga aad la joogta weeyaan yacni badelkaagii intaan ku dili lahayn adoo ahalkaaga joogo nabi maxamed inaan maanta inta qabanno aan madaxa ka jarnaahi arrintaa ma ku farxi lahayd ayaa waxaa weydiiyey abu sufyaan baa weydiiyey wy muxuu ku jawaaba marka faqaala marka khubayb wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa yasurunii i farax gelin maayo anii aniga fii ahlii ahalkaygii iyo qaraabadaydii inaan la joogo wa anna muxamadan nabi muxamadna fii makaanihi meesha uu hadda joogo dhexdeeda alladii makaankii huwa isaguba fiihi dhexdeeda uu ku sugan yahay tusiibuhu inay asiibto ay muddo shawkatun qodax ay muddo qodaxda tu'diihi dhibaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam idinka dilaa sheegaysaane qodaxi inay muddo xataa yani wuxuu leeyahay arrintaas raalli kama ihi mana i farax weeyaan mana ifarax gelinayo inaa aniga dhinto oo nabi maxamed oo baaqi noqdo ayaan jeclahay buu li saasuu leeyaha wy qatalahu khubayb waxaa dilay cuqbat bn alxaari ninka cuqbat bn alxaari la yidhaahdo ibnu caamir ayaa dilay wuxuuna u dilay biabiihi aabbihiis xaari ibni caamir ibni nawfal aartiisa oo u aarayo khubayb u dilay maadaama isaga aabbihii oo bader ku dilay aarid oo uga aarayo daraaddeed buu u dilay weyaan ama zayd ibnu dafina ninkii labaad wey saxaabigii labaadoo ay mushrikiintu soo qabsadeen ay iibsadeen ayuu shiikhu nooga warrami waama zayd ibnu dafina ninkaa zayd ibnu dafina la yidhaha saxaabigaasi fa kaana wuxuu ahaa isaguna qatala mid dilay umayata bna muxaratin yowma badrin ninka la yidhaahdo umayat bnu muxarid ayuu wuxuu dilay yowma badrin maalintii bader buu asagale ninkaas oo mushrikiinta ka mida ayuu dilay wafaacahu marka waxaa soo gatay ibnuhu wiilkiisii safwaanu ahaa safwaan ibnu umaya ayaa wuxuu soo gatay zayd ibnu daina ayuu soo iibsaday inuu asna ka aarguto ou dilo waqatalahu markaasuu wuxuu dilay umayata bnu muxarif wiilkiisii oo safwaan ah ayaa wuxuu dilay zayd ibnu daina biabiihi biari abiihi buuna u dilay aabbihii aalidda uu aarayay sababteeda buuna u dilay weyaan wqad nusiba ilayhi ma taqadama min qowli abi sufyaan wa raddi khubaybin calayhi wuxuu leeyahay musanifka waqad nusiba waxaa loo nisbeeya loo tiiriyaa ilayhi ilaa zayd bni dafina maa shay baa loo tiiriyaa taqadama hormarayo min qowli abi sufyaan abu sufyaan hadalkiisii uu yidhi oo khubayb uu ku yidhi ayaa asna loo tiiriya inuu yidhi sidaasoo kale u weydiiyey iyo waraddi khubaydin khubayd radkiisii oo kale calayhi calaa abi sufyaan uu ku radiyey ba ayana waxaa loo tiiriyaa zayd ibnu dain macnaheedu waxa weeye hadalkan khubayb uu abu sufyaan weydiiyo yidhi muxamed badelkiisa in intuu muxamed yani adiga ahalkaagii aad dhex joogto muxamedna la dilaayey maku farax gelinaysaa iyo jawaabtii khubayb uu ka baxshay hadalkaasoo kalena waxaa loo tiiriyaa zayd ibnu dafin inuu weydiiyey oo saasoo kale asna ugu jawaabay jawaabta khubaybna waa la yidhahda kanaa yidhi iyo kanaa yidhi khubayb baa yidhi ama zayd ibnu dafinaa yidhi labadaba riwaayaadka waa ay wabacaat qurayshun quraysh baa marka waxay dirtay dad bay dirtay w wabacaat qurayshun quraysh baa dad dirtay maxay u direen liyu'taa in loola yimaado loo keeno bijusin qayb oo min jasadi caasimin caasim ibni haabit oo ciidankii tobanka ahaa madaxda uu ahaa ee nebiga madaxda uga soo dhigay oo goobtii lagu dilay jirkiisa qayb kamida ah, in loo keeno oo la soo gooyo loo keeno ayay qoraysh u dirtay yacni aad bay u rabeen ninkaasi maadaama uu isaguna dad badan ka dilay dad uu ka laayay quraysh jirkiisi inuu asagii yahay inay ogaadaan in loo keeno ama madaxa laga gooyo ama waxa calaamad ay ku garanayaan oo kale in loo soo qaada bay damceen nimankii marka ciidankii la diray oo maydkii caasim inay jirka ka soo gooyaan aaday bu fabacaa allaahu allah wuxuu ku soo diray azanaabiira sanaabiir wax la yidhaahdo oo ay geedka shimbirta ah, maaratae shinnida camal ah waxaa waye sanaabiir waxaa la yidhaahdaa waa addabru baa la yidhaahdaa waa bahalka xoonka la yidhahdo xoonka aanu naqaana soo oo guryaha meelahan wax kusa samaysto oo guryaha ka dhex dhisto kaasoo tiro badan oo aad moodi daruur oo kale buu rabbi ku soo diray subxaana wa tacaala tiro ayuu rabbi ku soo diray nimankii fabacaa allaahu ilaahay wuxuu soo diray azanaabiira xoomankaas xoonkaa tirada badan oo sidii dallad oo kala hareeyeyba quraxdiiba hoos qariyeyba ayuu soo diray markaasay faxamathu waxay ilaalisay yacni zanaabiirtii abaabbaywaxay ilaalisay ninka layidhi caasim caasim ibnu taabit bay ilaalisay minhum kuwii la soo diray ayay ka ilaalisay weeyaan oo markaas waxay iyadoo duulaysoy soo gashaa oo qanqaniinayso markaasay kala yaacana awoodi waayeen jirkiisa inay qaataan ilahay baa ku ilaaliyey subxaana wa tacaala weyaan wa kaana caasimun caasimna wuxuu ahaa markiisii hore intuu noolaa qad cahid allaha allah mid la ballamay oo ballan la galay anlaa yamasahu inuusan taabanin jirkiisa mushrikun mid ilaahay shirki u sameeyey jirkiisa inuusan taaban ayuu rabbi hore uga baryo ballankula galay walaa yamasa asagana walaa yamasa huwa isaguna caasimka laftiisa inuusan taabanin mushrikan mid mushrigaba inuusan taabanin fii xayaatii intuu nool yahay ballantaasi hore u gale gaal mushrik ah inaynan gacantayda aanan saarinoon taabanin ayaan ballan kula galay allah asagana ilaahay waxaan weydiistay mushrik inuusan jirkayga taaban sidaa darteed buu fa xafidahu allaahu ilaahay u ilaaliyey bacda wafaatii dhimashadiisa dabadeed inuu gaal qaato oo jirkiisa goosta allah ka ilaaliyey subxaana wa tacaala wey marka xaadiadii koobaad axaadiat rajiic la yidhaahdo oo muslimiinta tobanka qofood laga dilay qaarkoodna dhibaatadaas khaaskaa loo geystoo la iibsadayoo haddana la laayey au shiikhu nooga warramay xaadiiada halkaasi ku dhammaatay masaatu biri macuuna bi'ri macuuna meesha la yidhaahdo musiibadeedii balaayadeedii arrintaasaa laga warramay dhibaatadii dadka muslimiinta ka soo raacday ayaa lagaga warrami weyaan marka bi'ri macuuna waa meel magaceed ceel ku yaallo weeyaan waxay ka mid tahay biiru mucuna waxay ku taallaa bilaad hudayl nimanka hudayl la yidhaahda qabiilka la yidhaahdaa meesha ay degaan oo u dhaxaysa maka iyo cusfaan u dhaxayso bayna makkata wa cusfaan ayay u dhaxeeyaan weeyaan halkaasay degaan bi'ri macuunana yacni waxay dhacday sanadkii sanadkii afraad bilowgiisa ayay ayadana dhacday yani midii hadda aan ka soo baxnayo maaragtay xaadiat rajiic waxay dhacday sanadkii saddexaad akhirkiisii awaakhirtiisii bay dhacday tanna sanadkii bilawgiisii wey waxbaa isku xigxigsaday dhibaatooyin badan baa muslimiintii soo gaaray weeyaan marka bi'ri mauna waxaa loo yaqaanaayoo kaleeto yani sariyat alquraana waa la yidhaahdaa dadka quraada ahaa toddobaatan quraadii oo xufaadday qur'aanka yaqiinay ayaa iyaguna halkaa lagu laayay oo hal nin uu ka badbaaday weeyaan masaad baa la yidhaahdaa marka masaadku waa musiiba caiima baa loo jeedaa musiibo weyn ayaa dadkaasi gaartay weyaan wa fii nafsi ayaami xaadiati rajiici xaadiat yani dhacdadii rajiic meesha la yidhaahdaa dhacday yani ayaamaheedii nafsadiisa oo kale bay xadaad dhacday ma'saatun ukhra ayaamaha agtooda ayaa haddana waxaa dhacday musiibo kale ayaa dhacday musiibada oo ashaddu darnaasho badan minhaa xaadiat rajiic musiibadii rajiic ka dhacday meesha rajiic layidhahda ka dhacday mid ka daran oo ka dhib badan ayaa iyadana isla dhacday weya wa mulahasuhaa murtideedu waxa markii hadalka lasoo uruuriyo qisadaas yani la yidhahdo bi'ru macuuna markii qisadeeda laga warramayo soo uruurinteedii iyo murtideedu waxa weeye ana abaa baraa ibna caamir ana baraa'a caamir ibni maalikin ninka baraa la yidhaahdo abaabaraa la yidhahdo ana abaa baraa'a dheh ana abaa ninka kunyadiisa abaabaraa la yidhaahdo oo ah caamir ibni maalikin magaciisana caamir ibni maalik la yidhaahdo almadcuwa loogu yeero lagu naynaaso weeye bimulaacibi alasinna midka warmaha ku ciyaaro warmaha midka ku ciyaaro baa magacaasa loo bixiyey waa nin dagaalyahana wey nin aad u dagaalyahan u ah weyaan malaacibalasina bay dha malaacibalasina yacni warmaha afkooda mid ku ciyaaro ayaa laqab looga dhigay naynaas lagu magacaabay ninkaas ayaa qadiima yimid calaa rasuulilahi sal lay wasalam nebigu u soo galay almadiinata madiine ugu soo galo ugu yimid weeyaan nebigu madiine ugu yimid fadacaahu rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ayaa ugu yeeray ila alislaami islaamnimada ugu yeeray warkaale diinta islaamka qaada baa layidhi falam yuslim ma unan islaamin oo hadda maaragtay diintii ma qaadanin walam yabcud mana fogaanino hadal adag ma uusan ku odhaninoo ma dhihin ma raba diinkiinnana ma oran oo shirkigaygaan ku jirayaana ma uusan dhihinoo arrintii ma uusan fogaanin weeyaan aad uma fogaanin walaakinahu ninka la yidhaahdo maarata abaabaraa kunyadiisa la yidhaahdaa abdaa wuxuu muujiyey rajaa'an rajaa'ahu rajihiisoo muujiyey abdaa wuxuu muujiyey rajaahu rajadiisabuu muujiyey oo uu leeyahay anna ahla najdin meesha najdi la yidhaahdaa dadkeedu yujiibuunahu inay ajiibayaan ilalislaami diinka inay aqbalayaan islaamnimadii diinta islaamka inay ajiibayaan oo aqbalayaan idaa bacata ilayhim hadduu nebigu diro oo reer najdi oo u diraahi adducaata dad diinka ugu yeelo hadduu nebigu u diro inay aqbalayaan maadaama odayaashii renajdi uu ka mid ahaa ayuu wuxuu yidhi haddii halkaas aad dad u diri lahayd islaamnimadu way aqbali lahaayeen renajdi diinkay qaadan lahaayeen wa qaala markaasu wuxuu yidhi abubaraa'ihii weeyaan ayaa wuxuu yidhi ana aniga ayaa waxaan ahay jaarun midka badbaadinayo lahum dadkaas aad dirtana anaa ilaalinaya oo jaar u aho maarata magan gelinaya weyaan wax la yeeli maayo aniga marka raggaas haddii aad ii dirto waxa weyaan waxa weyaan waan badbaadinaya raggaa reer najdi ducaadda u laakiin hadda islaamka hadda aniga ma qaadan karo macnaheedu waxa waay dad iga dambeeyo waa inaan dadkaa markaan u tago aan diinkii qaato oon ayagu la qaato weeyaane hadda maarata keligay ma qaadan karo buu leeyahy rag nagu dar fabacaa ilayhim rasuul lahi sal l wasalam markaas nebiga uma imaanin warkan xaadiatrajiic warka ma hayo lama soo gaarsiinin weli warkeedii tobankii nin in la dilay nebigu ma oga salawatulahi wasalaamu calayh marka uu kuwaan dirayo warkama hayo fabacaa ilayhim rasuul lahi sal l wasalam rasuulka allah wuxuu diray abciina daaciyan toddobaatan daaci oo dadka diinka ugu yeero oo min quraa'i saxaabati saxaabada kuwooda quraada ahe qur-aanka aad u akhrinta yaqaana ka midihii toddobaatan ka mida buu nebigu ku daray way raaceen marka odagii bay raaceen fanazaluu markaasay waxay degeen calaa bi'ri macuuna meesha bi'ri macuuna la yidhaahdo ayay degeen oo qabiilada huday la dhulkeeda ihi ayay u socdeen weeyaan wadahaba marka waxaa tegey xaraam ibni milxaan saxaabigaa xaraam ibni milxaan la yidhaahdo ayaa wuxuu qaatay oo la aaday bikitaabi rasuulilahi sal l wasalam nebiga risaaladii uu soo qoray kitaabkiisii warqadii uu soo qoray ayuu wuxuu la aaday ilaa caduwillaahi caamir ibni tufaylin ninka odayga u ah yani dadka meesha dego oo cadowgii ilaahay ah oo la yidhaahdo caamir ibni tufayl ayuu warqadii u geeyey oo rasuulka uu soo diray ayuu u dhiibay falam yandur fiihi odagaan cadowga ilaahayo camir ibnu dufayl yidhaahdo kaabaqabiilka ihi warqadii kitaabkii ma uunan fiirin warqadii nebiga uu soo qoray maba akhrinba intuu ninkii saxaabiga ahaa warqadda u dhiibayey oo uusan warqadiina fiirinin iyo amara odagii camir ibnu tufayl wuxuu faray rajulan nin buu amray faacanahu markaasuu saxaabigii xaraam ibnu milxaan ayuu wuxuu ku dhuftay min khalfihi dhankiisa gadaale ayuu wuxuu uga dhuftay waran ayuu ninkii asagoo sii jeedo buu dhabarka uga dhuftay xataa anfada ilaa uu ka dusiyey uu ka bixiyey arumxa warankii uu ka dhex saaray yacni waa u ishaaray markiiba nin gadaal taagan saxaabiga gadaashiisa ayuu yidhi ninkan ka takhallusa calaamad buu siiyey ishaare buu siiyey markaasaa kii warankii intuu qaaday yuu marka ayuu dhabarka maarata kaga dhuftay ilaa warankii uu ka dhexbaxo saxaabigaasi wey xaraam ibn milxaan faqaala wuxuu yidhi markuu arkay inay darbadaa ku dhacday oo dhimanayo wuxuu yidhi faqaala xaraamun xaraam baa wuxuu yidhi allahu akbar allah baa weyn buu yidhi fustu waan liibaanay waanu guulaystay warabbi lkacba allihii kacbada rabbigeeda ahaabaan ku dhaartay waan guulaystay mar haddii gaal idilay oo shahaado aan helay oo ilahay dartii ii dilay wy waa runtii yani ninkii ilaahay dartii u dhintay fawskaas buu haystaa fi dunya waalaakhira ayuu haystaa weyan markii saxaabiga la dilay wastanfara caduwallaahi ninkan oo la yidhaahdo caamir ibnu tufayl oo cadowgii ilaahaya ah, wuxuu yani kiciyey oo soo saaray bani caamirin qabiilka bani caamir la yidhaahdo istinfaar ku sameeyey macnaha waa dagaal geliyey soo kaca buu yidhi weeyaan bani caamir ayuu dagaalgeliyey falam yujiibuuhu mana ayan ajiibinoo way diideen kaalay nimankaan aanlayna buu yidhi toddobaatankabo reer bani caamir buu u yeertay ma aynan ajiibinoo way ka diideen sababtuna waa maxay ay u diideen lijiwaari abi bara ninka abibara la yidhaahdo oo caamir ibni maalik ahaa badbaadadii ou badbaadiyey sababteeda bay u diideenay yidhahdeen dad oo maaragtay ninka layidhaha abubara oo caamir ibni maalik la yidhaahdo ou badbaadiyey ku xadgudbi mayna maadaama ay familigiisi iyo qabiiladiisi ahaayeen way diideen marka bani caamir inay warkaa ka yeelaan wastanfara markaasu haddana wuxuu yani maaragtay istinfaarku sameeye soo kiciyey oo ka dalbay inay weeraraan bani sulaymin qabiilada bani sulaymin la yidhaahdaba u wacday oo u yeertay oo soo saartay markuu soo saaray yani fa ajaabathu waxaa ajiibtay bani sulaym butuunun minha jufooyin oo reer bani sulaym ka mida ah ayaa ka aqbashay warkii yeeshay oo soo raacday yani maaragtay ninkan caamir ibnu tufayl la yidhaahda bay soo raaceen weyaan warkiisay yeeleen qabaa'ilkaasi minha waxaa ka mida ah, yani fa ajaabathu butuunun waxaa ajiibtay yani jufooyin baa ajiibay minhaa waxaa ka mida ah jufooyinkaasi riclun qabiilka ricli la yidhaahdo wadakwaanun qabiilka lafta la yidhaahda dakwaan wa cusaya qabiilka ama jufada cusaya la yidhaahda saddexdaa lafood oo bani sulaym ka midihi reer bani sulaym ka mid ah ayaa soo ajiibtay oo ninkii camr ibni tufayl bay soo raaceen warkiisii yeeleen fa axaatuu bisaxaabati saxaabadii toddobaatan ka ahaa oo halka nin hadda laga dilay ayay hareereeyeen xaraam ibnu milxaan baa laga waqataluuhum saxaabadii bay laayeen can aakhirihim koogii ugu dambeeyey yani dhammaantood bay laayeen wey toddobaatankiiba way dileen walam yanju ma badbaadin ilaa kacbu bnu zaydin wa camru bnu umayata adamri labadaas nin mooye toddobaatankii wax kaloo ka badbaaday ma jiro weyaan walam yanju ma badbaadin ilaa kacbu bnu zaydin ninka kacbu la yidhaahda mooye iyo wa camru bnu umayata addamriyu ninkaa camr ibnu umaya la yidhaahdo labadaa mooye cid kaloo ka badbaaday ma laha fa amma kacbu bnu zaydin kacb bnu zayd saxaabigaasi fa kaana jariixan toddobaatankan dadkii la mid ka waa dhaawac buu ahaa meeshaa lagu dhaawacay wadannuuhu marka waxay u maleeyeen qatiilan mid la dilay inuu dhintay ayay u qaateen meeshii maydkiibuu ku dhex jira halkaa in la dilay bay u haystaan weeyaan marka fartua min bayn اlqatla fartua yani waxa weye ay rufica wabihi jurxun yani saasaa loo jeeda fartua kor ayaa loo soo qaaday min bayn اlqatla dadkii la laayay dhexdooda baa laga soo saaray dadkii la laayay baa dhexdooda laga soo saaray isagoo jariixahoo ramaq iyo xayaato ay ku jirto weli aanan dhimanin dhaawac weyn oo ku yaallo baa dadkii laga soo dhex saaray inuu dhintay bay u haysteen ayagu wey facaasha marka saxaabiga kacab bin zayd la yidhaahdaa wuu noolaaday waa ka kacay cudurkan dhaawacan wuu ka kacay wuu noolaaday xataa qutila yowma uxudin ilaa maalintii xataa qutila yowma khandaqin xataa qutila ilaa la dilo yowma alkhandaqi maalinta khandaq la yidhaahdo asagoo shahiida la dilo qaswat lkhandaq ama qaswat laxzaab ayuu ku dhintay ayaa la dilay intaasoo marka noolaa weeyaan wa ama camru bnu camru bnu umaya ninka camr bn umayat damri la yidhaahdaah fakaana saxaabigaasi wuxuu ahaa maca almundir ibnu cuqbata ayuu fi sarxi yani bannaankiibuu la joogay meesha xoolaha ay ku foofaan ayuu wuxuu la joogay ninka la yidhaahdo mundir ibnu cuqba ayuu yani saxaabigaasuu la joogay weeyaan labadoodii marka saxaabadii way ka fogaayeenoo xoolihiibay dhankooda meesha u foofaan bay joogeen dadkii la laayay way ka fogaayeen xoogaa weeyaan marka markay halkaa joogeen falammaa ra'ayaa markii ay arkeen yani yaa wey waa camar ibnu umaya iyo mundir ibnu cuqba labadaa saxaabi markay arkeen aayra shimbirtii oo taxuumu wareegayso cala almawqicati meeshii goobtii dadka lagu laayay korkeeda shimbirihiio wareegaya markay arkeen carafaa waxay garteen alxaadita inay dhacda jirto wax dhaceen ayay garteen lanna shimbiraha meelaha lagu diriro shimbiro waxaa jiro sida baarata gorgorka bahalka la yidhaahda iyo shimbiraha waaweyn waxay soo raacaan meelaha xataa qaarkood way yaqaan markay ciidan duulayo waa kor socdaan hili doonaa bay leeyihin aad cuntaan hilibkooda cuntaan bay leeyihin marka shimbiro hilibka ku nool baa jiro markii meyd ou dhacaba dagaalka goobtaba durbadii imaanayo oo maaragtay meydkii meeshaasi ku cunaya baa ka mid ah weeyaan marka shimbirihiiyo meesha kor haadaya markay arkeen bani allele waxbaa jira bay dhihin xaadid baa meesha dhacda baa jirta waxbaa dhacay bay yidhahdeen fa nazala almundiru mundir ibnu cuqba wuu soo degayo meeshii buu soo aaday nimankiibuu la kulmo ciidankii meeshii safan wa qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilo mundir ibni cuqbar meeshii baa lagu dilay weeyaan wa usira marka camar camr ibnu umaya baa la soo qafaashay wa usira waxaa la soo qafaashay camr bnu umaya camr ibnu umayana waa la soo qafaashay markaasaa yani markii la soo qafaashoo la wato baa fa uhbira caamir ibnu tufaylin caamir ibnu tufayla waxaa loo sheegay odagii shaydaanka ah cadowga ilaahay ahaa oo ciidan dadka muslimiinta hallaayey baa waxaa loo sheegay annahu ninkan camr ibnu umaya la yidhaahdaa min mudar qabiilada mudar la yidhaahda inuu ka mid yaha loo sheegay ninka waree bani mudar baa layidhi mudar buu ka tirsan yahay yani sidaasaa lagu yidhi markii ay u sheegeen ayuu marka wuxuu yidhi hadduu mudar yahay dili mayne fajaza naasiyatahu ila way addoonsanayaan mar haddii la soo qaato waa addoon bay ka dhigteen saxaabigu waa la addoonsaday fajaza naasiyatahu foodiisuu jaray fooduu ka gooyey timihii foodii buu yani maarata uu ka jaray wuxuu yidhi marka addoon la xureeyaa tahay wey waactaqahu wouna xureeyey wuxuuna u xureeyey can raqabatin kaanat calaa ummihi yacni addoon oo hooyadii ay nadartay inay xurayso aynan xuraynin ayuu hooyadii darteed ugu nadray oo yidhi hooya nadar waxay gashay inay addoon xurayso mana ayan xuraynin marka addoonkii hooyadii aan ka xureeyey baa tahay buu yidhi saasuu u sii daayey maaragta nadarkii hooyaday gashay baan aniga adiga kugu oofinayaa buu leeyi wactaqahu wuu xureeyey ninka layidhaahda camr ibnu tufayl wuxuu xureeyey camr ibnu umaya buu xureeyey can raqabatin addoon ka xureeyey kaanad ahayd oo nadar ay nadartay calaa ummihi hooyadii dushiisa ahayd hooyadiioo nadartay inay addoon xurayso buu yidhi hooyaday addoonka xurayn lahayd baan dhigay saasuu ku sii warajaca camr bnu umaya camr bnu umaya wuu laabtay marka ila almadiinati madiinu soo aada mar haddii la sii daayey falamma kaana bilqarqari waa halka ninoo ka soo haray saxaabadii halka ninoo ka soo haray toddobaatankii nin camr ibnu umayat damri ayaa ka soo haray keligii weeye falama kaana markuu joogo falama kaana markuu ahaaday camar bilqarqarata meesha qarqarat alkadri la yidhaahdo oo hadda ka hor aan soo marno madiine u dhow oo min aariiqi wadadii ah wadadii asagoo soo hayo weli madiine aan soo gaarin buu wajada wuxuu helay rajulayni laba nin oo min bani kilaabin reer bani kilaab ka mid ah qabiilada bani dannahumaa labadaa ninba wuxuu u maleeyey min alcaduwi inay cadowgii ka mid yihiin markaasuu faqatalahuma labadoodiibuu dilay inay cadowgii ka mid yihiin buu u qaatay labadiibuu dilay marka labada ninna waa laba ninoo madiine ka yimidoo nebiyulaahi moxamed uu ammaan siiyey inaan la taabanin ammaan iyo cahdi uu soo siiye weyaan markuu labadii dilay wa kaana lahumaa labadaas nin waxay lahaayeen cahdun ballan bay lahaayeen min rasuulilahi rasuulka ilaahay baa ammaan geliyey oo salawaatulahi wasalaamu calayhi oo badbaadiyey cahdii ammaan buu soo siiyey falama qadima almadiina markuu camr ibnu umaya markuu soo galay madiina wa ahbara uu u warramay rasuul sal alay wasalam inuu labadaa dilay oo dadka muslimiintiina la laayay asna labadaa uu soo dilay markii uu sheegay ba qaala nabigu wuxuu ku yidhi qatalta qatiilayni laba nin baa dishay buu yidhi laba ninoo ammaan aan siiyey ayaa dishay la'adiyannahumaa labadooda diyadooda baan bixinayaa buuri waan dhiibayaa diyadoodii mar hadda adiga dhiibta niman cahdi lahayn weeyaane waa inaan diyadoodii bixiyo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad xazina rasuulu llahi sal lay wasalam nabigeenna waa uu murugooday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xusnan murug oo shadiidan daran ayuu murugooday muxuuna ka murugooday calaa maa xadaa bilrajiici wa bi'ri macuuna waxa dhacay oo meesha rajiic la yidhaahdo toban kaninoo lagaga dilay saxaabadii ka iyo bi'ri macuuna toddobaatan kaaninoo halkaa nin keliya oo ka baxsaday quraa'dii ihi ayuu nabigeenna aad uga murugooday salawaatullahi wasalaamu calayh wa kaana alxaaditaani labadaa dhacdo waxay ahaayeen fii shahrin waaxidin bil gudaheed bay labadaba wada dhacday shahri safar bisha safar la yidhaahdo sanata arbaca min alhijra sannadii afaraad sanat raabica min alhijra sanadii afraad oo maarata hijrada ahayd ayay bishii safar bay bishaas dhexdeeda bay wada dhacday weeyaan wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina khabara alxaaditayni labadaa dhacdo bi'r macuuna iyo rajiic warkooda wasala ilayhi sal allahu calayh nabiga wuxuu soo gaaray fii leylatin waaxida hal habeen baa warkuba soo gaaray isku mar ayuu soo gaaray weeyaan qoladaasna xagga lagu laayey qoladaana xagga lagu laayey habeen waaxida baa halka warka labada warba halka habeen bay soo wada gaareen fadacaa markaasuu nabiga habaaray calayhi salaatu wasalaam calaa haaulaa'i mushrikiinta saxaabada laysay calaa haaulaa'i kuwa alqatalati ee laayey oo muslimiinta dilay maarata baabi'iyey oo maarata ilaa siddeetan saxaabi ku dhowaad dad dilay ahi ayuu maarata nebiga habaarayay alaaiina sabaaxa soddon subax ayuu fii salaati alfajri fajrka salaadiisa uu maarata ku habaaraya qunuudka marku racada rukuucda ragcada dambe markii uu rukuuco ayuu soddon maalmood ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu habaarayay dadkaasi weeya xataa anzala allaahu ilaa ilaahay uu soo dejiyo can shuhadaa'i shuhadada xaggeeda uu rabbi ka soo dejiyey aayad qur'aan uu soo dejiyo ah abliquu cannaa shuhadadii baa waxay leeyihiin abliquu gaarsiiya cannaa annaga waxaa naga gaarsiisaan qowmanaa dadkeennii waxaa naga gaarsiisaan oo muslimiintiiya annaa laqiinaa rabbanaa rabbigeenna inaan la kulannay faradiya cannaa ou naga raadi noqday wa radiinaa canhu annagana aan ka raadi noqonnay sidaas yacni maaragtay gaarsiiya ayay yidhaahdeen markuu ilaahay soo dejiyey buu fataraka alqunuuta nebiga markaasuu qunuudkii uu joojiyey weeyaan marka wuxuu ishaarayaa shiikha xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayan xadiidu anas ibni maalik ayuu ishaarayaa oo ahaa allah wuxuu ku soo dejiyey fi ladiina qutiluu yacni asxaabi bi'ri macuuna qur'aanan qara'naahu buu leeyahay anas ilaahay qur'aan aan akhrinay buu ku soo dejiyey xataa nusikha bacdu ilaa markii daba la nasakhay markaasaa nebiga marka ay soo degtay arrintani ayuu nebigu ka istaagay inuu qunuudo ka horna waa qunuudi jira wuu habaari jira nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa riclin wadakwaan markaasuu dhihi jira wayaquulu yani cusayi casat illaha warasuulah cusayi qabiilka la yidhaahdana allah rasuulkiisa ku caasisay ayuu odhan jiray wey nebiga calayhi salaatu wasalaam aswatu bani nadiir reer bani nadiir duulimaadkoodii ayuu halkana musanifka nooga geliyo ta'aamara banu nadiirin yani nimanka baninadiir la yidhaahdaa muamaray sameeyeen hadda waxa weeye carabtii labadaas waa xaaditaan soo marnay waa carabtii waxa sameeyey kuwaana mu'aamaro ka xunba yuhuuddan reer baninadiir ay samaynayaan kuwa kuwii madiina deganaa yahuuddii madiina deganayd mu'aamarada ka xun waa maxay waxay maleegayaan dilka nabiga calayhi salaatu wasalaam in la dilo ayay maleegayaan ta'aamara waxaa mu'aamaro sameeyey banu nadiir ayaa mu'aamaratan mu'aamaro dabaray yacni khiyaana bay sameeyeen oo akhbafa ka xumaansho badan min cadalin wa qaarata labadii qabiilo cadal iyo qaara yani mu'aamaradii ay sameeyeen adrigii ballanka baxyadii mid ka xun ayay ayaguna maleegeen wa min alkhaadiriina kuwii ballanfuryada sameeyey oo biasxaabi bi'ri macuuna asxaabu bi'ri macuuna nimankii ahaa khadriga ku sameeyey ballanfuryadana xaaditadii ay sameeyeen mid ka xumaansho badan ayay maleegeen maxaa yeele dilkiisu ma sahlana salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqad talabuu waxay dalbeen mu'amaradoodii buu marka sheekhu noo sheegay min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka alla ay waxay ka dalbeen an yajtamica bihim inuu la kulmo nimanka reer bani nadiir la yiraahdo yuhuuda madiina degani fi mawdicin meel inuu kula kulmo oo yasmacuuna minhu ay ka dhageystaan nabiga alqur'aana wal islaama yacni inay nebiga la kulmaanoo meel khaasa ah ay kula kulmaan si ay qur'aanka uga dhagaystaan iyo islaamnimada uu sharxayo ay u dhagaystaan iyo nebigii kula ballameen weye wa yunaaqishuuhu ay kala doodaan oo kala niqaashaan islaamnimadii iyo ay kala doodaan markaasna wa yu'minu bihi nebiga ay rumeeyaan in iqtanacuu hadday ku qancaan hadday qancaanna inay nebiga rumayn doonaan arrintaas ayay nebiga ka doona inay ka talbeen wey fatama alitifaaqu calaa dalika fatama waxaa dhammaystirmay alitifaaqu heshiiskii ayaa calaa daalika arrinkaa ku dhammaystirmay oo ah markay dalbeen nebigana waa ka aqbalay meeshaasaan iskugu imaanno islaamnimadii iyo qur-aankii baan idinkugu aqrini waanu ka niqaashayna haddaad qanacdaan inaad rumaysaan nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam wa qarara haaulaai kuwaas waxay go'aansadeen waa yuhuuddii wey waqarara waxay go'aansadeen haaulaa'i alshraaru kuwaas ahlu sharta ee sharta badani waxay goosteen fii maa baynahum dhexdoodaba waxay ka goosteen an yatiya inuu la yimaado kullu rajulin nin kasta oo minhum ayaga ka mida ah. dadkaa nebiga la kulmaya oo yuhuudda ihi mid kastoo ka mida ah inuu soo qaato bikhinjarin yani toorey ama midi inuu soo qaato oo ku soo qaata taxta iyaabihi dharkiisu hoostiisa inuu soo gashto toorro inuu soo xarayso yani maaragtay si ay nebiga u dilaan qof walbaba waxay yidhaahdeen oo goobta imaanayo muxamed inuu la kulma rabaahi mididaa ama toorreyadaasi hoosa ku soo qarsado fayakhtaaluuna markaa inay dilaan nebiga calayhi salaatu wasalaam annabiya sal allahu calayh wasalama baftatan si kada ah wa calaa khirratin si lama filaana inay ku dilaan yani usan iska jiraynin marka ikhtiyaalka waxaa la yidhaahdaa waa alqatlu siran wafajcatan baa layidhahda qofka oo si sir ah ku dishay uusan kaa filaynin qof aad ammaan gelisay oonan kulahayn yani shar kaa filaynin oo aad disha baa ikhtiyaalka la yidhahda wy inay markaa nebiga ka takhallusaan isagoo u haysta inuu warkiibaa wuxuu gaaray ilaa rasuulilahi sal l wasalam nabigaa warkii gaaray khiyaanadoodiibaa baxday warkiibaa la ogaaday inay khiyaano wataan markuu nebiga gaarayna warkii faqarara nebigu wuxuu go'aamiyey yani maarata qaraar ku gaaray ijlaa'ahum raristoodii la raro inay madiino ka guuraan maadaama aad ballankii caadiga ka baxdeen noo yiilay ood rabtaan inaad nebigii ka takhallustaan waa inaad madiine ka guurtaan baa layidhi taas waxa weeye waa riwaayaadka qaar baa sheego riwaayo kaleba warinaa sababta khaswada loo raray nimanka banunadiir madiine looga raray riwaayo kalebuu shiikhu noo sheegay wa waxaa la yidhi lammaa rajaca markii uu soo laabtay camr bnu umayat adamri ninka la yidhahda camr bnu umaya addamri markuu soo noqday radia allahu canhu oo dadkii la laayay uu ka soo baxsado madiine yimid wa uhbira biqatli rajulayni nebigana loo warramay biqatli rajulayni laba nin dilkood oo min bani kilaabin reer bani kilaab ka mid ah labadii ibnoo uu dilay weeye camar ibnu damura markuu soo noqonaya uu dilay weye markii nebiga loo sheegay labadii uu cahdiga siiyeen inuu ninkaa dilay yuu dahaba nabiyu sal allahu caley wasalam nebigu wuxuu aaday ilaa bani nadiir qabiiladaa yuhuudda ka oo reer bani nadir la yidhaahdaa ayuu aaday fii nafarin koox dhexdeed isagoo ku sugan nebiga oo min asaxaabati saxaabadii ka mid a ah. rag badanoo abubakar iyo cumar iyay ka yihiin ayuu nebigu watay oo reer bani nadiiroo madiine xoogaa ka baxsan ayuu aaday weeye muxuu u aaday liyuciinuuhu inay u kaalmeeyaan nebiga fii diyatihimaa labadaa reer bani kilaab ka oo saxaabigaan sida gefka uu ku dilay diyadooda inay ugu kaalmeeyaan xasba almiitaaqi sida heshiisku ahaaba horaybaa ila madiine haddii wax yimaadaan diyada in laisla bixiyabaa ballantu ahayd magaalada la difaacdo waataan ku soo marnay shuruudihii iyo mawaafiiqdii iyo cuhuuddii hore loo qortay aanu soo aragnay inay marka diyada la qaybsadaan ay ugu kaalmeeyaan buu nebigu u aaday faqaaluu markii uu nebigu yidhi diyadaas baan idinkugu imaanayaa waxay yidhaahdeen nafcalu ya abalqaasim nabiga meeshii buu tegay diyadaas baa idinka rabaa buu yidhi fa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen nafcalu waan samaynaynaa arrinkaasi diyadii waan kaala qayb qaadanayna waan kugu kaalmaynaynaa yaa abaalqaasim qaasim aabbihiiyo nabiga kunyadiisa abulqaasim la yidhaahdaa weye ee ijlis halkan fadhiiso noo fadhiisa bay dheen halkan xataa naqdiya inta aan ka soo gudnoon ka dhammaystirno xaajatak ilaa hawshaadaan kuu soo dhammayno halka noo fadhi annagaa isku laabanayno wixii aan kugu kaalmayn lahayn baan kuu keenana dantii aad u timid baan kuu fulinaynaa ilaa aan kuu fulino halkaa noo fadhi bay yidhahda fajalasa nabiga wuu fadhiistay calayhi salaatu wasalaam ilaa jambi jidaarin gidaar darbigii ayuu dhinaciisoo fadhiistay yantadiru asagoo nimankii sugayo inay diyadii wax u keenaan wakhalaa bacduhum bibacdin wakhalaa wuu gooni noqday bacduhum yuhuudii qaarkood bibacdin qaar kalebay la shireenoo ayagaa isku gooni noqday wa rakibahum shayaanu shayaan baana fuulayoo balaayo uu akhriyo yidhi maantaa fursad haysataan ayaysan maxamed idinka baxsanin ha la dilo ha laga takhalluso shaydaan baa u sheekeeye wey shaydaan baa fuulay wey fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen ayukum kiineeba isla ayagiiba dhexdoodii ka hadlayo nabigana waa ka fog yahay calayhi salaatu wasalaam ayukum kiineeba ya'hudu qaadayo haadihi araxaa shiidkan dhagaxan weynoo shiidka ah yaa qaadayo oo yascadu markaasi buurtaan gurigaan la korayo la fuulayo markaasna yani fa yulqiiha soo rido calaa rasihi muxamed madaxiisa kusoo rido meesha uu fadhiyo guriga intuu dhagax la fuulo yani maarata dhagax kusoo rido weynin badan si maxamed marka uu u dhinto annagana aan raano guriba kusoo dumay oon dhibna loo raacin dhagax baa kusoo dhacay la yidhaahdo yaa sidaa yeelaya bay yidhahdeen dhexdoodabaa sidaa ay ku heshiiyeen fambacata waxaa soo baxayo isu soo qaadayo yidhi anaa fulinaya ashqaahum kooga ugu hooga ahaa camr bnu jaxaashin ninka camr bnu jaxaash la yidhaahdo yuhuudka ayaa yidhi anaa dhagaxaas qaadayo nabigana dushiisa ku soo riday fa ahbarahum wanazla jibriilu wanazla waxaa soo degay jibriilu malkuljibriil baa soo degay yukhbiru asagoo u waramayo annabiya sal allahu calayh wasalam nebiga uga warramayo bimaa araaduu waxay doonayaan oo ah inay dilaan dhagax inta kor lafuu la yidhaahdo buurta guriga korkiisa nabigana kusoo ridsi oo uu nebigu u dhinto waxay doonayaan malkuljibriil baa nebiga uga warramay fa qaama nebiga marka isagoona saxaabada u sheegin ayuu istaagay musrican isagoo degdegaya buu istaagay watawajaha ila almadiina durbadiiba madiinuu soo aaday waa soo tegay wy uma laxiqahu waxaa ka daba yimid oo soo haleelay asxaabu asxaabtiisana markay nebiga waayeen way soo dabagaleeno way soo aadeen faahbarahum markaasuu nebigu wuxuu u sheegay markuu madiine yimid bilmu'aamarati wixii ay maleegayeen oo ahaa dilkii nebiga ayuu nebigu u warramay saxaabadiisii wa qarara markaasuu nebigu wuxuu go'aamiyey oo go'aansaday ijlaa'ahum bani nadiir in laga raro madiine in laga raro buu go'aansaday weyaan hada bilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed